hadaya weeyaan raxmaan raxiim dhegeystayaal meel kasta aad joogtaa soo dhawaada waxaase kusoo dhawaata barnaamijka ciyaaraha duurka yeeneen wanaagsan dhegeystayaal meel kasta aad joogtaan isniin weeyaan taarikhdu waxay ku beegan tahay saddexlabaatanka bisha koowaad ee januari sannadda labaatan saddexlabaatan saaxiibayaal barnaamijka ciyaaraha duwar ka yeenen waxaa ku dhegeysan doontaan kulamadii la ciyaaray kooxda kubadda cagta dee gaadaris oo gool muhiima ka gaartay kooxda kubadda cagta manchester united arsenaal maalin maalinkasi dambeysaba ah waxay ugu cadcaad yihiin inay ku guulaysan karayaan horyaalka bermaliga haddaba waxaynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta manchester waxaa ka qaldanaa arsenal maxaa eh, dabcan waxyaabaha ay sameeyeen bandhigii cajiibka ay soo bandhigeen sidoo kale tobabara michael arteta arinka oo ka hadlay sidoo kale saaxibayaal waxaynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta manchester city waxay garaaceen kooxda kubadda cagta wolfis xilli haalan uu dhaliyey saddex gool haatiriigiisii afaraad xil ciyaareedkan ayuu dhaliyey ninkan ayaa taariikh sameeyey sidoo kale saaxibayaal waxaynu eegi doonaa kulmada kale ee la ciyaaray real madrid waxay laba iyo waxba ay ku garaacday kooxda kubadda cagta atleetika ee eh, lagu magacaabo ama atletica bilbaw sidoo kale saaxibyaal waxaynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta barcelona oo horyaalka laliigaha weli saddex dhibcood ku haysa kadib guushii muhiimka ahe ay ka gaareen kooxda kubadda cagta kadefe sidoo kale kulankii xiisaha badnaa atlanta iyo waliba kooxda kubadda cagta yuventus dhexmaray ayaynu eegi doonaa oo saddexdii saddexda ku dhamaaday saaxibayaal wararka suuq kilibsiga ayaan ka marnayn soo dhawaada waayahay saaxiibayaal meel kasta joogtaan markan waxaanu ku bilaabeynaaye kulmadii la ciyaaray horyaalka brimier liaga kooxda kubadda cagta arsenal ayaa weli wacdareynaysa waxayna muujinayaan sanadkan inay yihiin kuwo mar kale ee aad u khatar badan oo markii la eego xil ciyaareedkana ku guulaysan karayaan horyaalka brimier liaga haddaba arsenal oo garaacday kooxda kubadda cagta manchester united saddex iyo laba gool waxay ka dhigan tahay in kooxda kubadda cagta degaanala sixil ciyaareed qurux badan ay qaadanayaan wiilasha michael arteta sanadkan waxay koryoonayaan inay ku guulaysan karayaan horyaalka bremeliga kooxda kubadda cagta arsenal markaynu eegno xilli ciyaareedkan konton dhibcood ay leeyihiin keliya waxay ciyaareen sagaaliyo toban kulan lix iyo toban ka midna ay guul gaareen laba ka midna barbadhacay galeen keliya halkan hal kulan ayaa la garaacay oo kooxda kubadda cagta the haddaba markaynu eegno ciyaarta waxay ka dhacday garoonka ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta arsenal waana garoonka imaanad stadium garoonkooda weeyaan iyadoona koox kubadda cagta manchester united garoonkaasi lagu bahbilay la garaacay niyaddii laga jibiyey dhibcahana lagu badsaday markaynu egno ciyaarta kooxda kubadda cagta ee arsenal dabcan goolka koowaad ayaa lagu bilaabay ciyaaryahaanka layhahdo rashford oo ka tirsan kooxda kubadda cagta manchester united ayaa gool koowaad bilaabay isagoo markaasi dabcan xil ciyaareed qurux badan qaadanaya ninka yihahdo rash xil ciyaareedkan markii uu ciyaaray siddeed iyo labaatan kulan toddoba iyo toban gool ayuu dhaliyey rashford shan goolna waa u xil ciyaareedkanna brmeliga labaatan gool markuu ciyaaray sagaal gool ayuu dhaliyay saddex ka midna waa uu caawiyay ninka layhahdo ra'ash haddaba ra'ash ayaa gool qurux badan dhaliyey kadibna ciyaaryahanka layhahdo enkateya ayaa goolka barbadhaca keenay kadib caawin aad u qurux badan uu ka helay saaxiibkiisa shaka kadib qaybta hore sida ay ku dhammaatay hal gool iyo hal gool ay kooxda kubadda cagta manchester united iyo weliba kooxda kubadda cagta ee arsenaal ay lahaayeen haddaba markii lasoo laabtay ciyaarta markay maraysay konton iyo saddex daqiiqo ninka layihahdo bokaya saaka ayaa gool qurux badan ka dhaliyey kooxda kubadda cagta manchester united isagoo meel dheer ka cantuugay kadibna konton iyo sagaal daqiiqo markii la eego lisandro martines ayaa goolka barbaraha keenay konton iyo saddex daqiiqo oo bukaaya dhaliyey kadibna konton iyo sagaal daqiiqo yacni waxaad arkaysaa in labada kulanba ay ahaayeen kuwo aad u khatar badan oo markaa goolashaba laysku daba keenaya haddaba barbadhaca uu keenay ninka la idhahdo lisandro martines kooxda kubadda cagta arsenal iskudayo cajiib ayay sameeyeen ma united sidoo kale iskudayo cajiiba ayay sameeyeen ciyaartii marka ay sagaashan daqiiqo ay cagaha dhigatay ayaa ciyaaryahaanka layidhahdo inkatee gool qurux badan ka dheliyey isagoo markaa dabcan golhayaha kooxda kubadda cagta manchester united ninka layhahdo daafiddigee uu goosha markaa dhinac marsiiyey inkatia ayaa laba gool ka dheliyey isagoo markaa dabcan saddex dhibcood muhiima ah kooxda kubadda cagta arsenal farta ka saaray haddaba ciyaartooydii xalay waa cadareysay sida ciyaaryahanka thomas bartey shaakay weliba odigaad waxay ahaayeen kuwa aad u khatar badan sidoo kale ciyaaryahanka layihahdo inkatiya oo xilli ciyaareedkanba markii la eego beddelka ninka layihahdo gabriel jesus ahaa ayaa weli wacdareynaya inkatiya markii uu dhaawacmay taageerayaasha kooxda kubadda cagta arsenal durbo weyn jabeen laakiin waxay ogaan kari waayeen in ninka layidhahdo inkatiya uu buuxin karayo ninka layihahdo gabriel jesus booskiisii haddaba ciyaaryahankan la yidhaahdo ee dabcan inkatiya xil ciyaareedkan waxa uu dhaliyey sagaal gool waana wuxuu ka mid yahay xidigaha ugu goolasha badan xil ciyaareedkan kooxda kubadda cagta arsenal ogaayo saaka fadhiisa waxa uu ahaa aad u khatar badan isagoo markaa isku dayac cajiibaa sameeyey gool na ka dhaliyey ninka la yidhahdo bukaaya saakana xil ciyaareedkan markii uu ciyaaray lix labaatan kulan waxa uu dhaliyey toddoba gool halkaa siddeed ka midna uu caawiyey markaa waa siddeed gool ay u dhaliyey toddoba ka midna waa uu caawiyey haddaba manchester united waxay kusoo galeen shaxdii oo dabcan muddooyinkii ugu dambeysay aysan ku ciyaareen tusaale ahaan oo kale in mactomney la ciyaarsiiyo sidoo kaleetona ninka yihahdo ericson iyo bruno fernandes ayaa waxay ahayd wax markaa dabcan taageeryaasha koox kubadda cagta manchester ee la yaabana yacni tusaalahaan oo kale kooxda kubadda cagta manchester waxay doonayeen in fred la ciyaarsiiyey maadaama ninka layidhaahdo eh, dabcan eh, aadka u khatarta badnaa kasamiro u maqnaa laakiin sida ay tahay mactomani xalay waxa uu ahaa nin aad u ciyaaraya aad u khatar badnaa ericson iyo bruno fernandes oo dhexda halka antony ninka layihahda wegorost iyo weliba raash ee markaasi dabcan weerarka ay ciyaarayeen halka wambisaka iyo showba labaduba ay ahaayeen labada garab ee bidixii midig fareen iyo wiliba ninka layihahdo lisandro martinez halka digayna uu markaa golahayaha ahaa marka ah, remsedali xalay qudiisii aad iyo aad ayuu u dadaalay waxa uu ka mid ahaa ciyaartoodii xalay guusha farta ka saartay kooxda kubadda cagta the ganars ciyaaryahanada sida gabriel iyo weliba saliiba ayaa ka mid ah ciyaartooydii xalay waxdaraysay sidoo kale ciyaaryahaanka layidhahdo zinshenko waa hadiyaddii kooxda kubadda cagta masiti ay siiyaan kooxda kubadda cagta the ganars ayaa u wacdareynaya ninka layidhahdo zinshenko waxaynu ognahay in markaa dabcan taageerayaasha arsenal ay aaminsan yihiin in hadiyad qurux badan farta laga saaray oo kooxda kubadda cagta mancity ay farta ka saareen cadowgooda kooxda kubadda cagta arsenal kadib shan milyan oo ay kaga iibiyeen xil ciyaareedkan bilowgiisa taa beddelkaadana zinshenko ayaa xali wacdareeyey waxaana zinshenko uu aaminsan yahay in xil ciyaareedkan ay ku guulaysan karayaan kooxda kubadda cagta arsenal horyaalka bermaliga haddaba bilowga zinshenko oo ka sheekaynayay dabcan eh, kooxda kubadda cagta arsenal ayaa waxa uu yidhi bilowga xilli ciyaareedkan kooxda kubadda cagta arsenal ujeeddadu waxay ahayd in kaalinta afaraad ay helaan laakiin ninka yidhaahdo zinshenko yashaa wuxuu ka qaaday in taageerayaasha kooxda kubadda cagta arsenal iyo weliba ciyaartooyda ku wargeliyay in sanadkan bilowga xil ciyaareedka ayuu ahaa in sanadkan ay diyaar u yihiin in ay ku guulaysan kareen horyaalka brabaliga halka ciyaartooyda qaar ee kooxda kubadda cagta arsenal arrinka maadeys ay ka dhigteen sababtay tahay in arsenal xilli ciyaareedkii hore kaalinta afaraad ee kooxda kubadda cagta sboris ay ka qaadatay ama ay ka xogtay in xilli ciyaareedkan in ay eh, markaa dabcan niyaddooda kuma jirinba inay ku guulaysan karayaan horyaalka bermaleyga inkastoo horyalka wax badan u dhimaya lakiin arsenal hadda waa kuwa ugu cadcad horyaalka bermaleyga marka ninkan wuxuu leeyahy xil ciyaareedkan taageerayaasha weliba eh, dabcan ciyaartooydaba waxaan u sheegnay in sanadkan aynu u dagaalami doono horyaalka bermaleyga welina way u dagaalami doonaan marka the ganers xil ciyaareed qurux badan ayay qaadanayaan ciyaartooyda kooxda kubadda cagta ee arsenalna waxay dareemayaan xil ciyaareedkan inay ku guulaysan karayaan eh, horyaalka bermaleyga marka arsenal taageerayaashooda waxaa layahay waxaa tihiin sanadkan kuwo aad u khatar badan xil ciyaareed qurux badanna ayaad qaadanaysaan marka dhacdooyinkii cajiibka ahaa ee kulankan laga diiwaangeliya waxaa leeyahay haddaba arsenal sanadkan boqolkiiba sagaashan ay ku guulaysan karayaan horyaalka brmeliga sababtay tahay markii aanu eegno taariikhda ama dibumilacsi aynu sameyno ilaa xil ciyaareedkaasi kooxda kubadda cagta bariston ayaa horyaalka markii la joogay xilligan oo konton iyo kow dhibcood ay haysatay ku dhammaysteen kaalinta koowaad xil ciyaareedkaasi way ku guulaysteen horyaalka bermaliga xil ciyaareedkii iyo weliba dii markii konton iyo laba dhibcood xil ciyaareedkan markii ay ciyaareen labaatan kulan meelaha ay konton laba dhibcood ay haysteen koox kubadda cagta sboris xilliga kaalinta koowaad ay ku dhammaysteen oo horyaalkii gebi ahaanba ay qaadeen markii aynu duubilaas hashtameeno arsenal aaniraahda koox kubadda cad chelsea xilligaan kale waxay haysteen konton laba dhibcood kowaad ayaanu ku dhammaysteen k masiti xilligaan oo kale konton shan dhibcood ayay lahayd wayna qaadeen sidoo kale liverpool eh, xilligaan oo kale way qaadeen iyadoo laakiin xilciyaareedka liverpool ay laakiin kaalinta labaad ayay ku dhamaysteen marka waxaa leeyahay sanadkan arsenal maadaama konton dhibcood ay leeyihiin ma ku doonaan marka nu arki doonaa waxyaabahaasi oo waayahay saaxibyaal waxaad degeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha doorka yenan markan haddiinu eegnana kooxda kubadda cagta manchester city kulankii ay saddex iyo waxba ku garaaceen kooxda kubadda cagta wolfis nig layihahdo haalan ayaa wacdireeyey oo hatiri ka dhaliyay kooxda kubadda cagta wolfis xil ciyaareedkanna waxa uu sii marayaa hatirigiisii afaraad ninka layihahdo haalan waa markaa dabcan haysta shan iyo labaatan gool xil ciyaareedkan horyaalka bermeliga iyadoona aynu ognahay xil ciyaareedkii hore in gooldhalinta horyaalka brimier leaga lagu qaaday saddex iyo gool soon oo ka tirsan kooxda kubadda cagta tutham iyo weliba kooxda kubadda cagta liverpool waryahaankooda ninka layihahdo saalax ayaa saddex gool ku qaaday marka ciyaareedkan durba ninka layidhahdo haalan oo kulamo ka yar ciyaaray ayaa waxa uu sii marayaa shan gool in xilli ciyaareedkan ee sagaal kulan shan gool horyaalka brimier leaga aad ku dhaliso saddex kalena aad caawiso taariikhda waxaa leey waa ninkii ugu fiicnaa soo mara horyaalka bremeliga marka ninka la yihahdo haalan wax laga qaban kara malahan iyadoona kooxda kubadda cagta manchester guushaasi muhiim ay u ahayd kooxda kubadda cagta manchester city hadda waxay leeyihin afartan shan dhibcood hogaamiyaasha horyaalka bermeliga arsenal ayay shan dhibcood markaa dabcan ka dambeeyaan markii la eego marka sanadkan waa lishayaa arsenal iyo kooxda kubadda cagta mancity kulan ayaa baaqi waa ah kooxda kubadda cagta arsenal kulankaasina waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo manchester city marka kulankaasi haddii arsenal ama labada kulan is-aragga koowaad iyo labaadba haddii arsenal markaa ay kulankaa dhibcaha la wadaagaan kooxa kubadda cagta macity marka waxaa leeyahay arsenal sanadkan waxaa weyaan mar walba arsenal maalin maalin kasii dambeysa way khatar badnaanaysaa markii la eego ninka la yihahdo haalan oo wacdiradiisii sii watana waxaa leeyahay ninkan oo dabcan durbaxilli ciyaareedkan shan iyo labaatan gool sii maraya ayaa waxaa la leeyahay ninka layidhaahdo haalan wuxuu qaadanaya xilli ciyaareed aad aad u qurux badan haddaba ninka layidhaahdo haalan ayaa xilli ciyaareedkan waxa uu yahay nin markaa dhaliyey afar haatiriig xilli ciyaareedkan keliya sagaal toban kulan uu ciyaaray waxaa jira xidigo waaweyn oo horyaalka bermaliga soo maray marka afar haatiriig waxay ku qaadatay kulamo aad aad u fara badan tusaalahaan kale ninka layidhaahdo robio fowler waxay ku qaadatay in afar haatiriig uu dhaliyo sideetan iyo sagaal kulan ay ku qaadatay in afar haatirigu dhaliyo sidoo kaleeto alan sherer oo ah ninka horyaalka bermeliga ee dabcan ka mid ah ama ninka ugu golasha badan horyaalka bermeliga waxaa leeyahay ninka la yidhahdo alan waxa uu markaa eh, dabcan uu yahay ninka siddeetan iyo lix kulan ku qaadatay in afar haatirig uu dhaliyo halka luis suares oo asigana ka mid ah ciyaartooydii taariikhda ugu fiicnaa horyaalka bermeliga ee ku qaadatay siddeetan iyo kow kulan in ay markaa dabcan ku gaaraan afar haatiriig ninka layidhaahdo eh, vanester roy asagana waxay ku qaadatay lixdan shan kulan in eh, afar haatiriig uu dhaliyo ninka layidhahdo halanna waxay ku qaadatay keliya sagaal iyo toban kulan marka xidigaha qaar ilaa lixdan shan sideetan kulan sideetan lix kulan sideetan sagaal kulan marka waxaa leeyahay ninkan waxay ku qaadatay in afar haatiriig uu dhaliyo keliya sagaal kulan waana xilli ciyaareed iminkanba lasii marayo bisha january weeyaan marka haalan waa nin waxba laga qaban kareen waa nin markaa dabcan taariikhda horyaalka brmerliga iminkanba isku sii qoraya maalin maalin kasii dambeysa waxaynu ognahay xidigaha saalax maaney abumiyan waxay ku qaadeen gooldhalinta horyaalka brmerliga gool ninka laado jemi fardi fardig waxuu ku qaaday saddex labaatan gool xilli ciyaareedkaasi labadakulabaatankii kuwii labaatanki kayn wuxuu ku qaaday saddex labaatan gool xilli ciyaareedkii hore saalax iyo soon waxay ku qaadeen saddex labaatan gool haddaba haalan waxa uu sii mariyaa durbaba shan gol marka waxaa la saadaalinayaa ninkan ugu yaraan in uu sii gaari doono afartan ilaa afartan shan gool xilli ciyaareedka markii la eego taariikhda waxaa jira hanlin oo konton gool ka dhaliyay kulan ama horyaalka markii la eego shanta horyaal ee ugu fiican yurub waa ninka la yidhahda linal misi oo xilli ciyaareed dhan dhaliyay konton gool marka rikoorkaasi ma jibin doona ayaa leeyahay ninka la yihahdo haalan marka haalan xilli ciyaareed qurux badan ayuu qaadanayaa kooxda kubadda cagta manchester weli waxay ka mid tahay kooxda ee aadka u khatarta badan hadda kooxda kubadda cagta arsenal oo xil ciyaareed qurux badan qaadanaysa iyo aad aad loo ammaanaya kulmada ku ciyaarayaan hoomkooda ama gurigooda salaan kale arsenal xil ciyaareedkan markii ay gurigooda ku ciyaarayaan waxay haystaa rikoor aad u khatar badan soalaan kale xil ciyaareedkan waxay laster city ku qaabileen garoonkooda afar laba ay ku garaaceen sidoo kale kooxda kubadda cagta arsenal labaiyo hal ayay ku garaaceen kooxda kubadda cagta fulham astonvilla ayaa garoonka booqatay labaiyo hal ayaa lagu garaacay sbors ayaa garoonkan booqatay saddexyaal ayaa lagu garaacay liverpool ayaa garoonkan booqatay saddex laba ayaa lagu garaacay shan iyo eber ayaa lagu garaacay kooxda cagta nottingham forest oo imaras stadium soo booqatay keliya newcastle ayaa hal dhibic ka qaadatay mooyaane kooxaha kale waa la garaacay iyadoona xalay kooxda cagta manchester ee united saddex gool iyo weliba laba lagu garaacay haddaba ninka la yidhaahdo eh, michael arteta ayaa aad iyo aad loo ammaanaya durba waxa uu sii maraya konton dhibcood iyadoona markaa arsenaal xil ciyaareed qurux badan ay qaadanayaan lana saadaalinaya intay gaanari sanadkanba horyaalkii bermeliga ay ku guuleysan karayaan markii la eego iyadoona kooxda kubadda cagta arsenal ay yihiin kuwa aad u khatar badan e, markan haddiinu eegno kulmadii kaleeta la ciyaaray kooxda kubadda cagta barengeska ayaa guul muhiima ah ka gaartay kooxda e, lagu magacaabo ama kooxdii marka xalay la ciyaarayeen ee atletico e, bilbao weyaan iyadoona ninka layihahdo karim bizema oo ka qayb noqday xidigaha taariikhda ugu goolasha badan shan ka mid ah ama shanti ciyaariyo shantii ciyaari ahaan ee ugu goolasha badan ayuu ka qayb noqday ninka la yidhaahdo karim benzema isagoo markaa barbareeyey koorkii raawul marka karim ayaa gool kuwaad bilaabay kadibna sagaashan daqiiq ciyaarta markii maraysay ninka la yidhaahdo tony cruz ayaa ciyaarta laba gooli waxba ka dhigay tobabaraha kooxda kubadda cagta real madrid carlo angeloti ayaa aad u ammaanay ciyaartoodiisii qaar sida ciyaaryahaanka la yihahdo gumafinga wuxuu leeyahay kamafinka waa wiil aad u khatar badan waa wiil daayara ah ruahaantii xalay aad iyo aad iyo aad ayaan ula riyaaqay wuu leeyahay qaab ciyaareedkii fiicnaa sidoo kale ciyaaryahanka laihahda dani sibalalos ayaa aad iyaad loo ammaanaya waxaa leeyahy ninkan waa nin kaleeto oo khatar badan xalay ciyaartooydiisii sida toni iyo weliba ninka layhahdo cruz iyo ninka layhahdo lokow waa keyd ayaa la geliyey waa ciyaartooydii daadayara sida kamafinka fadifalfardi ayaa markaa dhexda la ciyaarsiinayay marka real madrid na way adkaatay oo dabcan labahii hel labahii eber ay ku garaacday kooxda kubadda cagta ee atletico bilbaw real hadda waxay leedahay afartan iyo kow kulan oo ciyaareenna ah, saddex iyo toban ka mid ah waa ay badiyeen laba ka mid ah iyo barbaraacgali laba ka ah waa la garaacay laakiin kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo barcelona ayaa weli loodin layahay oo dabcan kooxda kubadda cagta gadefi ayaa hal gool iyo waxba ku garaaceen ciyaaryahaanka la yihahdo bedri ayaa dabcan goolka guusha u dhaliyey qaybta hore ciyaarta soddon iyo shan daqiiqa markay maraysay bedri ayaa aad iyo aad loo ammaanaya waxaa leeyahay bedri waa nin aad u khatar badan isagoo markaa dabcan kulmadii ugu dambeysayba goolal uu dhelinayay tusaalahaan oo kale kulankii xalay gool ayuu dheliyey real madrid oo kale gool ayuu markaasi ka dheliyey oo kulankii eh, dabcan fiinaalkii subarkaabaha ahaa marka xalay waxaa ka ganaxnaa kooxda kubadda cagta barcelona ninka layihahdo roberto landwiski laakiin weerarka waxay markaa ciyaarsiinayeen ciyaaryahanka layihahdo dembele ansu fati wilba halka dhaxda busquet iyo weliba gaafi uula bedelay wad ciyaarayeen golaha stergan ayaa aad iyo aad loo ammaanaya xil ciyaareed qurux badan ayuu qaadanaya golaha stergan isagoo markaa dabca rikoor aad u khatar badan dhigaya xil ciyaareedkan barcelona markii ay ciyaareen toddobiiy toban kulan horyaalka ee la liigaha keliya waxaa laga dhaliyey lix gool marka ninka layihahdo stergan waa nin markaasi dabcan shawaqiisii xil ciyaareedkan ilaashanay waana ninka ugu fiican golahayaasha markii la eego kooxaha yurubka ciyaara kuwa ugu khatarta badan horyaalada yurub xil ciyaareedkan markii la eego kooxda kubadda cagta barcelona markii gurigooda ku ciyaareen eh, dabcan sagaal kulan toddoba ka mid ah ay guul gaareen waa sagaal kulan toddoba ka mid ah ay guul gaareen wayaan laba kulan ayay barbadhac galeen xil ciyaareedkan sagaal iyo toban gool ayay markaa ku dhaliyeen eh, gurigooda keliya hal gool ayaa lagu dhaliyey gurigooda xil ciyaareedkan siddeed iyo toban gooloo nadiif ah ayay haysaa markii la yacni in sagaal kulan aad ciyaarto oo gurigaaga ah ama hoomkaaga ah in hal gool keliya lagaa dhaliyo waa waxay nabaan nacadayaan ah, weyaan iyadoona kooxda kubadda cagta ee barcelona sanadkan ay yihiin kuwaad u khatar badan shafi hernandes waa nin aad u khatar badan xilli ciyaareedkii hore kooxda kubadda cagta barcelona markuu imaanayay barcelona waxay ku jirtay kaalmaha sideedaad lixaad ilaa toddobaad meelaha laakiin xilli ciyaareedkan waxa uu yahay nin ku guulaysan karaya horyaalka laliga marka barcelona ayaa hadda waxay leedahay afartan iyo afar dhibcood toddobiiyo toban oo ciyaareen afar iyo toban ka mid ayay ah badiyeen iyadoona saddex dhibcood nadiif ah ay ku hogaaminayaan horyaalka laligaha marka barsha sanadkan waxay rajeynayaan inay ku guuleysan karayaan horyaalka laligaha tababaraha kooxda kubadda cagta barcelona waxa uu shaaca ka qaaday in sanadkan ay u baahan yihiin inay ku guuleystaan koobweyn sida horyaalka oo kale barsha waxaa ugu dambeysay in horyaalkan ay ku guuleystaan marka barcelona oo laliiga haysataa ayay waxay doonayaan sanadkan koodii labaatan toddobaad inay markaasi dabcan ay ku guuleystaan ay gacanta ku dhigaan marka barsha waa kuwa aad u khatar badan ciyaarihii kaleetana haddii aynu eegno kooxda kubadda cagta roma ayaa garacday kooxda kubadda cagta sbesia roma ayaa laba gool iyo waxba ku garacday kooxda kubadda cagta sbesia ninka layidhaahdo al-shaaraawi iyo weliba tomi abraham ayaa labada goolba u dhaliyay kooxda kubadda cagta roma iyadoona hadda kooxda kubadda cagta roma ee ku jirto kaalinta afaraad ee horyaalka sare talyaaniga markaa shantii kun ugu dambeysana ee roma saddex ka mid ayay ah badaysay laba ka mid ay ah barbadhac galeen soddon toddoba dhibcood ay leeyihiin oo waxa ay dabcan isku mid yihiin kooxda kubadda cagta inter milan oo soddon toddoba dhibcood leh kooxda kubadda cagta milan oo marka ac milan weeyaan soddon sideed dhibcood leh marka jose waxa uu leeyahay sanad qurux badan ayuu qaadanayaa sanadkan tabafoorka ayuu doonayaa inuu geeyo kooxda kubadda cagta roma oo markaa xil ciyaareedkii hore markaa dabcan koob muhiima ku guulaysteen markii la eego uu farta ka saaray roma ninka la yihahdo jose morino weeyaan dhanka kale tana kooxda kubadda cagta atlanta iyo waliba kooxda kubadda cagta yufe ayaa wada ciyaaray kulan xiise badnaa kulankaasi waxuu ku dhammaaday saddex gool iyo gool waxaynu ognahay kooxda kubadda cagta yufe in shan iyo laga goostay marka ciyaaryahanka layihahdo lukman iyo weliba ciyaaryahaanka osemhan la yidhaahdo oo u ciyaara kooxda kubadda cagta napoli ayaa xil ciyaareedkan talyaaniga ka wacdareynaya waa nimanka goolasha ugu badan dhaliyay xalay ninka layihahdo lukman laba gool ayuu ka dhaliyay kooxda kubadda cagta yufe halka angel dimaria ciyaaryahanka layihahdo melek iyo weliba danilo iyo ha kuwa markaa xalay wacdareynayay marka kooxda kubadda cagta yuventusna barbadha xanuun badan ayay la kulantay kooxda kubadda cagta atlanta iyadoona kooxda kubadda cagta yufe hadda ay ku jirto kaalinta sagaalaad ee horyaalka seereada talyaaniga suuqa kaliibsigan haddaynu egnana kooxda kubadda cagta ah ee real madrid waa chelsea weyaan maanta waxay doonayaan in bandhig ninka la yidhaahdo kasedo inay dabcan lacag fiican usoo bandhigaan kooxda kubadda cagta breton yani waxay doonayaan in mar kaleeta tijaabiyaan maadaama eh, laga diiday dalabkii hore ee konton milyan marka waxay doonayaan in ay dabcan dalab fiican ay u gudbiyaan kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo breton breton waxay doonayaan in ugu yaraan milyan milyan ay ku fasaxaan sidoo kale wararka qaar ayaaba sheegayaba kooxda kubadda cagta chelsea waxaa leeyahy weli maysan kaniya jibin ciyaaryahanka la dhahdo enzo fernandes inay soo qaadan karayaan marka waxaa leeyahay enzo mar kaleeto dalab kale ay gudbin doonaan kooxda kubadda cagta chelsea ninka laihahda tony boli iyo ashaac wuxuu ka qaaday in weli kooxda kubadda cagta chelsia uu keen doono xidigo muhiima ah, waxaynu ognahay kooxda kubadda cagta chelsea xil ciyaareed qurux badan oo dhanka suuqii liibsiga ay qaadanayaan waxay keensadeen ciyaaryahanka layhahdo joe falakis moqoylo mudrigi ayay keensadeen ninka layihahdo nono modoke ayay keensadeen ciyaartooy muhiima ah ayay gacanta ku dhigeen marka waxay doonayaan in suuqa kaliibsigana kusii wacdarayaan waa kooxda kubadda cagta chelsea weyaane markaan haddiinu eegnana kabtankii hore ee kooxda kubadda cagta arsenal ninka layihaahdo ses fabrigas ayaa ammaanay tobabare michael arteta oo haatan si wanaagsan dabcan hogaanka horyaalka bermeliga ku haya arteta ayaa qaab xun ku bilowday nolosha arsenal bilowgiisii hore laakiin xilciyaareedkan wuxuu qaadanaya xilciyaareedkiisii ugu fiicnaa xilciyaareedkan ayay kooxda kubadda cagta ganars wacdaro ay ka dhigayaan iyagoo markaasi hogaanka shan dhibcood kaga haya kooxda kubadda cagta masiti xilli weliba kulan dabcan waliba ay badinayaan marka waxaa leeyahay sees waxa uu leeyahay oo waxa uu la hadlay wargeyska leedaha sky sport waxaana uu dabcan uu yidhi isagu waxa uu sameeyey shaqo cajiib ah waxaynu ku aragnay dukumentiyo aad u khatar badan sida in uu ciyaartooy dabcan uu soo saaro nasiib ayaan ku inaan xerada tababarka tago dhowaan ayuu leeyahay wax kasto in badan ayuu isbedelay waxaana dareemayaa sida in tababaraha xirada tababarka uu yahay michael artet yani wuxuu leeyahay tababaradiisii iyo weliba qaabkiisii ayaa ka dhigtay kooxda kubadda cagta arsenal in xil ciyaareed qurux badan ay qaadanayaan markaad xirada tababarka galaysa waxaa eh, ku sawiran calaamada coob brmer league oo madhan oo yani ewer ayuu leeyahay wuxuuna doonayaa inuu tuso fariinta waxaynu eh, ay u baahan tahay yani waxay u baahan tahay leeyahay in markaasi dabcan dhiirigelin ay uu siiyo markaasiaas wuxuu leeyahay run ahaantii waxaan aaminsanahay in xidigaha sida gabriel jesus iyo nikla sinshenko ay dabcan ay yihiin kuwa aad u khatar badan inkastoo gabriel uu dhaawacay laakiin sinshenko ayaa dabcan la aaminsan yahay ninkan inuu yahay nin aad u khatar badan kooxa kubadda cagta arsenalna ee dabcan muhiimad gaara ah siinaya marka arsenal waa la ammaanayaa xidigaha bukayo saki inkati inkati waxaa leeyahay runaantii waxauu muujinayaa wax aad u khatar badan marka arsenal sanadkan waxay ugu cadcaddahay inay ku guulaysan karayaan horyaalka barmaliga inkastoo kulmo badan ay dhiman Fashion Sport. Ah ouais. Ah, Shawky avec Red One. que ça marche? saxbiyaal ugu dambeyntiina haddinu eegno kooxda kubadda cagta fulham iyo weliba kooxda kubadda cagta ee tottenham ayaa wada ciyaaraya ee caawa ko iyo tobanka iyadoona kulanka uu noqon doono kulan xiiso badan marka kooxda kubadda cagta sboris oo dabcan sanadkan doonaysa in kaalinta afaraad horyaalka bermaliga ay cariirsadaan inkastoo kulmadii ugu dambeysayba dabcan la garaacayo saalahanoo kale shantii kun ugu dambeysay kooxda kubadda cagta sboris waxaa la garaacay saddex ka mid ah iyadoona markaa guul ay gaareen keliya shantii kun ugu dambeysay marka caawa ko tobanka habeennimo koxda kubadda cagta fulham ay la ciyaari doonaan fulham xil ciyaarada qurux badan ay qaadanayaan waxay ku jiraan kaalinta toddobaad ee horyaalka bermeliga fulham ayaaba waxay sii maraysaa kaalinta sagaalaad meelaha toddobaad weeyaane haddii ay badisna kooxda kubadda cagta ee sporis ayay kaalinta ka geli doontaa oo soddon iyo kow dhibcood ay leedahay waxay lahaan doontaa soddon iyo afar dhibcood haddii ay fulham ay badiyaan weeyaan ciyaaryahaanka la yihahdo ayaa xil ciyaarada qurux badan qaadanaya waana ninka dabcan xil ciyaareedkan ee dheliyey wax ka badan toban gool ee horyaalka bremeliga marka wuxuu ka mid yahay xidigaha ugu goolasho badan horyaalka bremeliga xil ciyaareedka lix iyo toban kulan uu safka kuwaad kusoo bilowday ama uu ciyaaray kuwii toban gool oo horyaalka ayuu dhiliyay laba ka mid ah waa uu caawiyey kooxda kubadda cagta sports waxay ku ciyaari karayaan shaxdan golaha ogoloris halka lengelet iyo deya iyo weliba romero ay wada ciyaarayaan bentacor iyo weliba ninka yidhahdo hoboch ilaa iyo emerson bersig son iyo corofisk iyo weliba kain ayaa dabcan ka mid ah xidigaha ciyaari doona halka kooxda kubadda cagta fulhamna xidigahooda sida ninka la yhahdo modrofig ilaa william ciyaartooydaasi ay yihiin kuwa markaa dabcan safkoood kasoo bilaaban karaya marka labadaba ciyaartooyba eh, ama labada kooxoodba ciyaartooydooda badi way joogaan marka waynu arki doona haddii kooxda kubadda cagta sboris markaa dhabaha guusha ay kusoo laaban doonto waayaa saaxiibayaal guud ahaana barnaamijka ciyaaraha doorka n intan ayaa kusoo gabagabeynayna naala kulante